Thank you. kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalinimo arbacaa taariikhdu waxay ku beegantahay tahay lixda bisha disembar sanadka laba kun labaatan iyo saddex qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo goordhow yeelanaya mid ka mida kulamadooda ugu xasaasisanaa kalfadhigan afaraad saraakiil ajaanib ah kana tirsan al-shabaab oo duqeymo lagula bartilmaameysaday deegaano hoostaga gobolka jubbada dhexe dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed oo ka qarxay deegaanaha hoostaga gobolka shabeellada dhexe qodobada kale aad barnaamij ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona tobannaan ruux oo ku geeriyooday duqeymo loogu geystay gudaha waddanka nigeria ra-iisul wasaarihii hore ee u k boris johnson oo la filayo inuu qarto dembiyo horey loogu soo oogay maraykanka oo xayiraado ku soo rogay shakhsiyaad uu ugu yeeray inay yihiin xagjiriin israa'iiliyiin ah iyo wararkii ugu dambeeyey xaalka khaza ayaad maqli doontaan qodobadaas wixii kale nagu soo kor xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysta doontaan cabdulahi maxamed cali ee soo saare halkan idinkala soo codsiinaya cabdiraxmaan kiisa ee farsameenaya markeli ogaal aynadaadiigu talisaa ayaa mahadnad muuqde ilaahina weynba amarkiisu fulaya aynadaadiigu talisaa ayaa mahadnad muuqde xanuun kalgacal qaba wadigii abaala iga xanuun kalgacal qaba wadigii abaala iga weydigahe

aniga

yaadogay adduunyadu ku naxda hawshi malaha meeshi qudub lagu tilmaama labaeebka dhaaxaad afar qaaday socodkee haddaad ugu kalulata ee ka dhaxaad afar qaaday socodkee hadaadu kalulata ayaa sawdiga barsaday Thank you. tiri qabatay wxdigaygiyadna ururku ku biro soo celi iftiinko tiri qabatay weye alla magane waan rabayd inay kugu adkaato dinayrtan weyde alla magane waan rabay inay kugu adkaato dinayrtan weyde aan intaasi ku dhaafnaystaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh naxariiskila markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabayaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu wadaa in goordhow magaalada tan muqdisho gaar ahaana xarunta villa hargeysa ay ku yeeshaan mid ka mid a ah kulamadooda ugu xasaasisan kalfadhigan afaraad ee baarlamaanka soomaaliya kulanka wadajirka ah ayaa baaqday sabdiga aynu kasoo gudubnay kadib markii uu buuq iyo gacan ka hadal ay sameeyeen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya balse fariin loo diray xildhibaanada labada gole ayaa lagu wargeliyay in kulankaasi uu maanta qabsoomayo iyadan ajendayaasha kulanka lagu kala sheegay inay kala yihiin ajendaha koowaad waxa uu noqonayaa akhrinta koowaad warbixinta iyo xisaab xirka sanad maaliyeedka ku dhammaaday kow iyo soddonkii bishii december halka ajendaha labaadna uu yahay in akhrinta koowaad la marsiiyo xeerka qoondada miisaaniyadda ee laba labaatan iyo afar balse xildhibaanada qaarkood ayaa waxa ay sheegayaan ama ay ka shakisan yihiin in markasta ay dhici karto in lagu soo dhex qariyo ajendayaashan eh, in la meel mariyo eh, dastuurka qabyada ah ee dalka maadaama uu horey u codsaday madaxweynaha soomaaliya eh, xasan sheekh maxamuud sidoo kalena dowladiisu ay dadaal xoogani ugu jirto sidii dastuurka loo dhammaystiri lahaa amaba loo meelmarin lahaa iyadoona wax ka beddelka dastuurka ay qayb ay ka yihiin in la bedelo heykalka ama hanaanka ay u dhacdo doorashada soomaaliya oo ah in madaxweyne la doorto sidoo kalena madaxweynahaasi uu ra-iisul wasaare uu soo doorto taasina ay dooneyso dowladda haatan jirto in loo bedelo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen hadaba khilaafkan taagan baarlamaanka iyo kulankan la filayo saacadaha soo aadan in uu villa hargeysa uu ka qabsoomo waxyaabaha laga filayo iyo isqabqabsiga dhanka arrimaha dastuurka ka taaganba waxaa ka waramaya xildhibaan hore cabdi barre jibriil oo waramay wariyaheyna farxaan maxamed xuseen runtii baarlamaanku horta sidiisa waxa weeye waxyaabaha uu ka dida ama uu ka gadosa waxa weeye waa sharciga sharcuna waxa weye horta dastuurkan in la sameeyo oo artida dunya loo qaado waa muhiim oo dastuurkan laga shaqeeyo hase haatee baarlamaanku labaa qodobbaan laba qodob bay aada uga soo horjeedaan qodob waxa weeye qodob golaha walaha n c c ee maamul goboleedyadu iyagu ay gaareen iyo xukuumaddu ay gaareen oo ay soo dejiyeen oo iyagu ay keeneen meeshii baarlamaanku wax keeni lahaa iyagoo xugdir lahaa oo ay leeyihiin maamul goboleedyadu sharci ma lahan inay dastuur inay wax noo soo sameeyaan wax noo yeeriyaan xaqu ma lahan mid waa midaas midda kaleetana waxay ka godosanayeen labada aqal oo baarlamaanka oo hal fadhi wada yeesha oo hal sharci wada hogaaminaya iyana sharciiyo dastuuriyan iyana iyo dastuuriyan iyana maahan horta labada qodobba ugu muhiimsan laakiin sideeda waxa weeye baarlamaanku baarlamaanka xaqa u leh in iyaga sharcigu ka yimaado oo sharciga ay diyaariyaan oo ay u gudbiyaan madaxa dalka u sarraysa marka midda laysku haystaa waa middaa weeye hadda maalin dhoweed waad aragtay baarlamaanka labada aqal kulan ay lahaayeen buuq ayuu kusoo dhammaaday haddana isla ajandihii ayaa maanta la horkeenay marka maxaa laga filin karaa horta waxaa laga filan karaa sida sharciga sharciga in la ilaaliyo muhiimadu waa sharciga dastuurka in la ilaaliyo oo baarlamaanka shaqadiisa loo daayo oo labada baar labada aqal isku sharci maahan isku nidaam maahan baarlamaanku waa inuu markuu asagu sharci diyaariyo ama sharci ansixiyo waa inaa dalka sare loo gudbiyo dib loo gudbiyo mid horta waa midaas midda kaleetana haddee sida anigu weyn laba sharci baan iswada keenay oo isku miisaaniyada miisaaniyadii laba kun iyo labaiyo labaatankii iyo miisaaniyada laba kun iyo afariyo labaatanka isku mar baa la keenay oo iyadoo macnaheedu yaha la boobsiiyo marka sharciyada waxaa fiican sharciba mar in la keeno oo laga dodo oo aan laba sharci la wada keenin marka eh, baarlamaanka waxaa fiican in shaqadiisa eh, shaqadu ay u madax banaan tahay oo laba sharci aan hal mara la wada keenin oo labada labada baar labada aqal aan ismar meesha la isugu keenin marka eh, sharcigu waxaa fiican in la ilaaliyo nidaam buu leeyahay wuxuu leeyahay ilaalin buu leeyahay marka waxyaabaha keenaya buuqa meesha in laga saaraa fiican hadda xildhibaanada qaar ee arrimahan kasoo horjeeda waxay ku andacoonayaan in labada aqal kulankooda lagu hoos qaranayo wax ka bedelka dastuurka oo arrimahaasi ay kasoo horjeedaan oo miisaaniyadaba aysan meesha ka muuqan marka soo lama filan kara in arrimahaasi guddoonka baarlamaanka labada aqalba ay ka fiirsadaan oo ay sida wax u jiraan ummadda u sheegaan waxa wax laga sugayo inay wax diyaariyaan waa run waxyaabaha meesha jooga oo baarlamaanka inta badan ay ka gadasan yihiin wixii la keenay waxaana inta la keeno layihahdaa loo codayo gacan laysaga tago waa la codaya layidhahdo sida horey u kaleeto waana waxyaabaha dowladnimada aada u burburinaya oo dowladnimada kasoo horjeeda marka waxaa fiican sideeda markii sharci lasoo gudbinayo xukuumaddu soo gudbinayso in sidii nidaamku ahaa loo soo maro oo baarlamaanka la keeno oo baarlamaanku ka doodo marka dee labada guddoom iyagu haddii ay wax qasahayaan oo wax dhibaataynayaan oo wixii dhibaata ah oo ka yimaada mas-uuliyadeed hadha waxa la oranaya baarlamaankaa marka wax walba waxay ku fiican yihiin sistamka iyo nidaamka iyo dastuurka in lasoo maro walaaca baarlamaanku waxawey waxyaabo badan baasaanu loo keenay oo wax kale aan loo hoosgasho gacanta la isaga taagay laleeyahay baarlamaankii baa codeeyey marka waxaan leeyahay sharciga iyo nidaamka iyo dowladnimada si degan loo ilaaliyo baarlamaanka laftidiisuna buuqa inta iska dhaafo wixii marka hore guddoonka kala tashadeen guddiga joogtadu ha fariisteen wixii markaas xukuumaddu soo gudbiso si degan in looga doodo baa wanaagsan laakiin boqol sharci oo isa saaran in calmada la wada keeno oo khalad ka dhalan karo dee baarlamaanka kaa yirahdaan war wixii bal halla la joojiyo oo sistamka iyo nidaamkii hala soo marsiiyo taasna waajib weye haddii sida wax ku socdaan iyo buuqa wax ku socdaan iyo sharciyada tuwanku qabo waxaa fiican in laga dugtoonaado oo gudoonka baarlamaanku laftigiisa uu ka fiirsado waxa baarlamaanku dareemay inaan meesha laga saaro oo baarlamada aqalsidooda qolodooda u kala shaqa madax bannaan yihiin sharcina ma ahan labada baarlamaan labada aqal oo golaha baarlamaanka in meel la isugu keeno oo la layihao duuduub eh, wax ku meel maraya sharcigu waxaa weeye in labada aqalba midba kiisa oo baarlamaanka federaalka inta la horkeeno keeno iyagu wixii ka doodaan oo ka degaan kan aqalka sare loo gudbiyo marka dee haddii la yidhaahdo wax wada qarsoon oo si gaara ah loogu soo hala marsiiyo hadhowna gacantaa la isaga taago sharciye aan horay loo keenin lagu hoos qariyo dee taas waxay noqonaysaa waa khiyaano wadankii la khiyaanayo marka waxaa fiican dalkan sharcigiisa iyo nidaamkiisa iyo dowladnimadiisa inaan sidii loogu talagalay sidaanahay loo maareeyo khatarteeday keenaysaa dalkuna khatar buu gelayaa dowladnimaduna khatar bay gelaysaa marka waxaa fiican in wax walba laga baarandago oo laga fiirsado oo baarlamaanku shaqadiisa u madax bannaan yahay markii baarlamaankan aqalka sare loo gudbiyo dee baarlamaankii la oranay aqalka sare waxaa weye wixii baarlamaanka soo gudbiyo aqalka sare ama ay kusoo ceshaan oo waxna ka saareen waxna ka bedeleen ama dib ugu soo ceshaan haddii la yidhahdo wixii dhanduuduub meel laisuu geeyo oo wixii khaldamayaan aqalka sare la horgeynin dee khaladaadkaasaa jira marka wadanku intuu khatar geli lahaa waxaa fiican wax walba nidaamka iyo sharciga iyo dastuurka in si degan loo ilaaliyo marka khilaafkan taagan iyo kulamadan iska soo horjeeda ee ay ka socon laayihiin shaqada baarlamaanka yaa mas-uuliyaddeeda qaadanaya mas-uuliyadeeda waxaa guddoonka baarlamaanka qaadanaya cid kale ma qaadanayso guddoonka baarlamaanka qaadanaya xukuumad hadday wax soo gudbisay xukuumadda shuqul kuma leh sharcigu wuxuu ku dhammaadaa baarlamaanka waxyaabaha laga doonsan yahaan kuu sheegaya sharcigu wuxuu ku dhamaadaa wuxuu ku dhammaadaa baarlamaanka sharci baarlamaan looma keeno sharciga la keenay wuxuu ka soo baxay madaxweyne iyo xukuumaddu ka yimid iyo goli nc e waxay soo ansixiyeen buu ka yimid meeshii sharcigu ku dhammaan lahaa hadii madaxdii sharcigu ka imaan lahaa ee sharcigu ku dhammaan lahaa hadiiba sharcigu iyaga ka yimaado oo sharciga iyaga loo diri lahaa oo meeshii sharcigu sharcigu mxuuha iyagu wax ka samayn lahaa hadii wax loo soo diro taadeer taasaa taasaa waxay imaanaysaa sharci darada keenaysa xukuumaddu wixii iyadu markaa ay soo diyaariso oo sharciya oo nidaama oo in baarlamaanka loo soo diro baarlamaankuna ka doodo sharci ka soo saaro kabacdina madaxweynaha u gudbiya madaxweynuhu dekreeto ku soo saaro kaas weeye sharcigu ama baarlamaanku go-aamo culculusa ah uu gaaro oo diyaarsan uma gudbin karo kaasi wuxuu ahaa xildhibaan hore cabdi barre jibriil oo u warramayay waryaheena farxaan maxamed xuseen

hore barnaamijka ogaalo idaacadda kulmiye idinkaga maana ee dhegeysanaysaan markan haddii aan eegno wararka ugu dambeeyay xaalka magaalada khazana israa-el weli waxay halkeeda ay kasii wadaa duqaynta ay u geysanayso qeybo ka mid ah magaalada khaza halkaas oo ay saacadihii ugu dambeeyay dad badan oo shacab ah ay ku duqeysay waxaana israael haatan bartamameedkeeda ugu weyn uu yahay magaalada khan yunis oo ah magaalada ugu weyn oo ay haatan ay dadka falastiiniyiinta ah uga nool yihiin koonfurta magaalada khaza iyadoona magaaladaasi inta ugu badan ay diyaaradaha dagaalka israel ay si xoogan ay u burburiyeen waxaana wasaaradda gaashaaniga ee israa'iil ay sheegaysaa inay sii widi doonto dagaalka ay ka wado halkaasi si gaara duqeymaha ay u geysanayso xarumo badan oo kamid ah magaalada khan yunis waxaana jirta in israa'iil ay ku tilmaamtay duqeymihii ugu dambeeyay inay ahaayeen kuwii ugu cuslaatan iyo markii uu bilowday ama ay bilowday dagaalka tooska ah ay kula jirto kooxda xamaas dabeeqadii bisha aynu kasoo gudubna ama bishii oktoobar khan yunis waa haatan magaalada ugu daran oo ay duqeymaha xoogani ay ku soconayaan iyadoona maalmihii aynu kasoo gudubnay burburin xoogan loo geystay in ka badan toban kun oo ruux ayaa waxa ay uga barakaceen magaalada dhanka waqooyiga iyadoona ay jirto dad badan oo shacaba oo halkaasi lagu xasuuqay boqolaal ayayna gaarayeen dadka saacadihii ugu dambeeyey iyo maalmihii ugu dambeeyeyba halkaasi lagu dilay hay-adda cunada u qaabilsan qaramada midoobey waxa ay sheegaysaa in ay awoodii la-dahay in dadkaasi ay gargaar ay gaarsiiso iyadoona dadka dhibaatada kale marka laga tago duqimaha ay wajahayaan ay tahay arrintii la xiriirta inaysan haysanin raashiin ku filan sidoo kalena goorsii horreysay israel waxyaabaha asaasiga ah ee dadka amaba dadi ay ku noolaadaan ay ka jartay magaalada madaxa ugu sarreeya ee hay-adda norwegian refugee council ee n r c loosoo gaabiyo isagana waxa uu ku baaqay in xaaladda la dejiyo oo xabajoojin lagu dhawaaqo si gargaarka bani-aadinimo dadka loo gaarsiiyo xaaladda ka jirta magaalada khaza ayuuna ku tilmaamay in ay tahay mid aanan indhaha ama sheeda laga daawan karin waxaa jirta in sidoo kale kooxda xamaas iyadana ay sii wado dagaalada ay kula jirto ciidamada israel iyadoona koonfurta magaalada khaza la sheegay inay ku dishay ciidamo badan ama tobaneeyo ciidamada yuhuudda ka tirsan kadib markii dagaal eh, dhanka dhulka ah uu labadii dhinac uu dhex waxaana jirta in isra-el horey in ka badan kun iyo laba boqol oo ruux oo israa'iiliyiin oo askar u badan ay dishay sidoo kalena haatan ay gacanta ay ku hayso ilaa iyo afar waa laba boqol iyo labaatan kale xamaas waxaa dhankeeda war ay soo saartay ay sheegtay in aysan diyaar u ahayn in heshiis xabajoojina ay la gasho israel tan iyo inta ay dagaalka ay si toosa ah u joojinayso waxaa sidoo kale mas-uuliyiinta caafimaadka ee magaalada khaza ay soo saareen in tirada dhimashada ay lagu qiyaasayo ugu yaraantii iyo sideed ruux oo shacabka falastiiniyiinta ah waa inta la ogyahay oo keliya waxaana jirta in sidoo kale eh, dadkaasi dhintay badankoodna ay yihiin caruur iyo sidoo kale haween israel dhankeeda kama hadasho inta badan dadka kaga geeriyooday waa askarta iyo shacabkabe dagaalka ka soconaya magaalada khaza oo inta badan xogta rasmiga ah israel waa ay qarisa qaramada midoobey waxay walaac xoogan ay ka muujinaysaa boqolaalka kun ee ruux ee ku sugan magaalada ama magaalooyinka ku yaala koonfurta magaalada khaza ee lagu amray in ay si qasaba halkaas uga guuraan waxaa jirta in dadkani duqeymaha xoogani ay ku soconayaan aysan aqoonin meel kale oo ay maciin bidaan oo u dhaanto halka ay waqti xadirkan ay ku sugan yihiin qarmid midoobe waxa ay sheegtay in ilaa iyo lix boqol oo kun oo ruux oo shacab ay ku qasban yihiin in ay ka qaxaan magaalada ay ku sugan yihiin ama halka ay ku sugan yihiin balse aysan aqoonin meel kale oo ay aadaan ma jirto meel ay maciin bidaan ilaa iyo lix boqol oo kun oo ruux oo diyaar u ah inay iskaga tagaan koonfurta magaalada khaza ayaa lagu yidhi war ka soo baxay hay-adda qaramada midoobay laguna daabacay barta ex waxaana jirta in dadkaasi badankood ay yihiin ama kala bar dadkaasi ay yihiin kuwo aanan hooy heysan oo hooygoodii ama guryahoodii ay burburiyeen diyaaradaha dagaal ee israa waxaana jirta in ay israa'iil dhankeeda ay sheegayso inay qasab tahay in dadka shacabka ah ay iskaga baxaan guud ahaan magaalada khaza ra-iisul wasaarihii hore ee israa'iil oo warbaahinta la hadlayana waxa uu sheegay in aysan iyagu qorshahooda ugu jirin in ay bartalmeysadaan dadka shacabka ah waxa uu sheegay haddii uusan ujeedkoodu ahayn shacabka amaba qorshahoodu uu yahay inay shacabka gumaadaan in dagaalkaba uu qaadan lahaa hal maalin oo qura waxa uu sheegay ra-iisul wasaarihii hore ee israel naftali benet mar uu la hadlayay warbaahinta b b c da in marka la eego israel waxyaabaha lagu eedeynaya ay yihiin kuwo aan waxba ka jirin beesha caalamka iyo dhammaanba wadamada dunidu intooda badan waxay israel ku eedeynayaan inay bartilmeysanayaan dadka shacabka ah balse arintaasi ma jirto oo inagu ujeedkooynu ma ahan in aan shacabka bartilmeysano ayuu yiri maruu difaacayay istaraatiijiyadda iyo qorshaha dagaal ee isra-el ay ka leedahay ee dagaalka ay kula jirto kooxda xamaas ayuu sheegay inuu yahay mid aada u wanaagsan haddii aan dooneyno in aan shacabka waxyeeleyno mar hore ayaanba dagaalka ku guuleysan lahayn maalin qura ayuu qaada lahaa inaan dagaal ku guuleysano oo sideedii oktoobarba waa la kala bixi lahaa ayuu hadalkiisa sii raaciyay ee eh, ra-isul hore ee israel waxaana hadalkiisaas u muuqdaa mid uu ku jejeesayo dadka falastiiniyiinta ah ee dhiban ay har iyo habeen ciidamada yuhuudda ay la bartilmeysanayaan eh, duqeymaha joogtada ah sidoo kale arintan waxay si adag ee u saameysay waa arrintii la xiriirta dagaalka ka soconaya magaalada khaze waxa ay saameysay dagaalkii ka soconayay wadanka ukraine kadib markii eh, ciidamada ruushka ay halkaasi ay weerareen madaxweynaha wadanka ukraine valadimir seloniski wuxuu walaac xoogan ka muujinayaa in ay fududaan karto markan in ruushku uu si fudud uga adkaado maadaama dhaqaalihii ay u baahnaayeen ay waayeen madaxweynaha wadanka ukraine valadimir selenski waxa uu baajiyay kulan uu qadka eh, amaba khudbad ugu jeedin lahaa xubnaha sanadka mareykanka waxaana qorsho uu ahaa in uu qaab muuqaal ahaan uga soo muuqdo kulankaasi uuna jeediyo khudbad la xiriirta dhaqaalaha ay u baahan yihiin waxaana uu la sheegay in madaxweyne seleniski arrintaasi uu ka baaqsaday oo uu joojiyay kulankaasi kadib markii uu arkay in mareykanku uu ragal daacinayo qorshayaashiisa ku aadan in la siiyo dhaqaalihii ay u barteen waxay arrintan ay imaaneysaa xilli uu kusii adkaanayo eh, ama ay kusii adkaaneyso dowladda ukraine dagaalka ay kula jirto ruushka waxaana cabsi xoogan ay ka qabaan in ay si fudud waqti xaadirkan ay u guuldareystaan hogaamiyaha sanadka jack shama ayaa waxa uusan wax eh, faahfaahiina uusan ka bixinin sababta keentay in master seloniski uu ka baaqdo kulankaasi uu ahaa in uga qayb qaato aalada tooska ah ee layska arko ee video conferensiga waxaana jirta in sidoo kale master selaniski eh, xogayaashiisu ay sheegayaan in mareykanku uu ka gaabiyey dhaqaalihii uu ku taageeri jiray ukraine maadaama uu wacday dhankaas iyo israel waxaana arintani ay adkeysay in ay ukraine ay kusii jirto amaba ay guulo waaweyn ay kasoo hoyso dagaalka ay kula jirto eh, wadanka ruushka waxaana ruushku arintan sidoo kale ay u noqotay fursad uu kusii xoojin karo dagaalka uu ka wado ukraine inkastoo markii hore uusan filaynin in waqti intaan la uu ka qaadan karo karo ee dagaal uu la gala ukrain balse ukrain ayaa waxa ay taageero xoogan ee ka heshay wadamada reer galbeedka uu mareykanku uu horboodayo iyadoona balaayiin dollar lagu maalgeliyey balse lacagtaas ayay sheegayaan in haatan aysan haynin safaaradda ukraine ee washington ayaa dhankeeda waxa aysan wax jawaaba ka bixinin su-aalo ay warbaahintu ay ka weydiisay in lagu faahfaahiyo sababta la xiriirta amaba sababta keentay in madaxweynaha wadanka ukraine masalsalinski uu ka baaqdo kulankaas uu kongareeska mareykanka kula hadli lahaa sidoo kalena uu dhaqaalo ku weydiisan lahaa weli hogaal ay dhegeysanaysaan idaacadda kulmihi magaalada muqdishona wuu idinkaga imaanaya qodobo kale oo gudaha iyo dibaddaba ku saabsan ayaa noo soo socdo balse markan dhankii xubnaha haddii aan aadin waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalheynta afar labaatan ka saxa qormooyinkii sheekooyinka ee ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaad la socodsiinaya anigo cabdirashiid ibraahim cali iyo waliba ifraax axmed xuseen ifraax waxaynu ku bilaabeynaa hadalheynta afar ka saxa dhankii ciyaaraha ayaa ugu waaweyn marka aynu eegno kooxda kubadda cagta united iyo waliba kooxda kubadda cagta chelsea iyo aad loo hadalhayaa kulamo xiiso badan horyaalka bermeliga ayaa soconaya Eh, chelsea waxay booqan doontaa garoonka weyn trafford iyadoona koox kubadda cagta chelsea ay ugu dambeyseen garoonkan ay guuldaro ay duusha u saareyso koox kubadda cagta ee eh, manchester united labada kun labaiyo tobankii saddexiy tobankii waana markii ugu dambeysay ee eh, kooxda kubadda cagta united guuldaro kala kulanta koox kubadda cagta chelsea garoonkooda laakiin markaad eegto eh, sidoo kale ii ugu dambeysay kooxda kubadda cagta chelsea in ay guul ka gaarto waana kulankii december markaasina kooxda kubadda cagta chelsea ayaa staffobridge hal gool iyo waxba ku garaacday marka waxaa leeyahay ugu dambeyntii chelsea ma soo afjari doontaa waayadanba kooxda kubadda cagta united inta badan waxaa xoog badneed kooxda kubadda cagta united marka waxaa leeyahay marka tobankii sano ugu dambeysay ama ko iyo ugu dambeysay chelsea keliya laba jeer ayay garaacday kooxda kubadda cagta manchester united waxaanu ognahay kooxda kubadda cagta manchester united inay dhibaato badan ay dareemayaan sidoo kaleetana tababaraha kooxda kubadda cagta united eric tenhag waxa uu shaaca qaaday in ciyaaryahaanadiisa aysan ahayn ciyaaryahaano dhiiga u hori karaya kooxda kubadda cagta united marka waxaa la isweydiinayaa kulankan guuldaro dusha loo saariyo gebi ahaanba ma la ciirin doonaa tababarahan kooxda kubadda cagta manchester united eric tenhag sidoo kale tenhag xil ciyaareedkan saddex kulan ayaa gurigiisii ama hoomkiisii taraafood lagu garaacay kooxo bareyton ay ka mid yihiin sidoo kale crystal balas ayaa ka mid ah kooxaha xil ciyaareedkan guuldarada disha u saariyay koox kubada cagta masitani sidoo kale marka chelsea ugu dambeyntii mase afjari doontaa sidoo kale united waxaa leeyahay eh, gaar ahaan ciyaaryahaanada koox kubadda cagta united shaqada muu ilaalin doonaan tababarahooda haddii kulanka la garacan waxaaba macquula ah in gebi ahaanba la ceeriyo marka aad iyo aad ayaa loo hadalhaya kulanka weyn waata cabdirashiid oo dhanka kale hadalhaynta haddii aan u gudubno saacadihii lasoo dhaafay kooxa burcad hubaysan ah oo u dhashay dalka koonfur afrika ayaa waxaay meelo ka mid ah dalkaasi ku dileen muwaadiniin soomaaliyeed oo ka shaqaysanayay waddankaasi cabdirashiid oo allah u naxariistay muwaadiniintan la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray ibraahim warsame iyo sidoo kale xiinow xasan waxaana xilliga la dilayay ay ku sugnaayeen dukaan ay ka shaqaysanayeen dilka kadib waxaa goobta falka uu ka dhacay tegay ciidamo ka tirsan booliiska koonfur afrika kuwaasi oo sameeyay howlgallo baaritaano ah balse ma jirin cid ay usoo qabteen dililkaasi loo geystay muwaadiniinta soomaaliyeed waata cabdirashiid oo halkaasi haddeen ugu imaano dhanka iyo hadalheynta markana dhanka iyo qormooyinka ugu dambeyntiina qormada ugu dambeysa dhankeyga hadii aan eegana waa guubaabin waxaa leeyahay boqol sano oo maanta kadiba kuna beegan decembar labada kun waxaan ka hooseyn doonaa dhulka waxaana la mid noqon doonaa dadkii horay u geeriyooday xilligaasi dad kale ayaa guryaheena ku noolaan doona lana wareegi doonaa tacabkeena iyo hantideena waa boqol sano kadib dadkaasina nama xusuusan doonaan sababtoo ah waqti hore oo aadeed u fog ayay ahaayeen nolosheena sidoo kale khiyaaligii inoo muuqday ee ahaa in nolosha meel weyn aynu ka gaari doono ayaa beenoobi doona annagoo joognaa barsaq ayaan yaqiisan doonaa waqtigii aan dayacnay balse waxaan haysanaa fursad badan oo aan ka faa'iidaysan karno allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wamaa khalaqtu ljinna wal insa ilaa layacbuduun ma aanan abuurin jinniga iyo insiga waxaan cibaado ka ahayn haddaba qurmadan xisaha badan waxaynu ka soo qaadanay qof baraa bulshada kusoo gala maxamed cabshir marka cabdirashiid oo qormada ugu dambaysa dhankeyga horumare aqoontaada markasta oo sare u qaad tacliintaada hana ka daalin nolosha ardaynimo xiriirka alle kaala dhexeeya xooji mar walba salaatuleelka usoo kac xusuusna u naxariista weyn ee alla subxaana watacaala oo filo khayrkiisa weyn ku dadaal inaadanaysin nuuc walba oo shaqo ah qabo oo ku qanac shaxaadka iyo tuugsiga ayaa kasii foolxun shaqada aad ka faanayso ka dheerow isla hadalka iyo walwalka tirada badan caafimaad ahaan ayay ku dhaawacayaan subax kasta dheelmo oo kalah oo raadi shaqo iyo meel ay wax kaa soo galaan dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada intaan ayaanu kusoo gabagabeynaa nool kulanti dhegeysateen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye sida aan wararka ku heleyno eh, dowladda soomaaliya ayaa waxa ay duqeymo dhanka cirka ah ay ka fuleysay deegaana hoostaga gobolka jubbada dhexe waxaana diyaaradaha dagaal ee duqeymahaasi geystay la sheegay in si gaara ah ay u bartilmeysadeen magaalooyinka saako iyo bu-aale ila ilawareedyada oo diiday in magacooda lasoo xigto ama warbaahinta ay soo xigato ayaa waxay sheegeen in duqeymaha lala beegsaday saraakiil ajaanib ah oo al-shabaab ka barbar dagaalama sidoo kale xarumo waaweyn oo al-shabaab ay ku sameyn jireen qaraxyada kuna keedin jireen muddooyinkii dambe ayay sheegeen in sidoo kale la bartilmaameysaday waxaana si rasmi ah loo ogeyn bartilmaameedka rasmiga ah ee duqeyntaasi waxaana aada u adag in la ogaado khasaaraha rasmiga ah ee duqeyntaasi geysatay maadaama ay adag tahay in goobaha ay joogaan al-shabaab laga helo macluumaad rasmi ah waxaana sii kordhaya howlgallada ka dhanka al-shabaab gaar ahaan ee duqeymaha lagu bartilmaysanayo xarumaha ay kooxdu ay ka xoogan tahay mareykanka ayaa inta badan qaada duqeymaha ka dhanka ah ururka al-shabaab iyagoo iskaashi kala sameeya dowladda soomaaliya dhawaan dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in la qaaday amaba waxaa lagu guuleystay dhawaantan in laga qaado soomaaliya xayaraadii dhanka hubka ay saarneed in ka badan soddon sano waxaana taasi ay sheegtay in dowladda soomaaliya ay u fududeyneyso inay soo iibsato hub ay kula dagaalanto al-shabaab sidoo kalena ay arintaasi qeyb weyn ay ka qaadan karto qorshahooda la xiriira ciribtirka al-shabaab oo ah in laga saaro dhammaanba deegaanada ay uga sugan yihiin soomaaliya danka gobolka shabeelada dhexe haddii aan eegnanay waxaa soo warinayaa in dagaal u dhexeeya laba maleeshiyo beeleed ee uu ka dhacay deegaanka la yiraahdo qalimow oo ka tirsan wax oo ka tirsan gobolkaasi shabeelada dhexe waxaana la sheegay in labadaas maleeshi beeleed ay dagaalka uu halkaasi uu ku dhex in sidoo kale ay jirto khasaaro xoogan ay isgaarsiiyeen gudoomiyaha deegaanka bacaadley oo ka mid ah meelaha uu ka dhacay dagaalka u dhexeeya labada maleeshiya beeleed ee shamita ismaaciil cali iyo sidoo kale abuubakar maxamed qalimow oo isagana ka mid ah dadka waxgaradka ah ee ku dhaqan deegaanka qalimow ayaa waxa ay warbaahinta kulmiye ay labadii dhinacba uga horbixiyeen dagaalkaasi siduu u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay beeraa makiinay keenaayaan waa xadaayaan haweenkii xadaayaan hooyga hal wiila igada qarmi oo lugtiisa ku yimid oo haddana joor oo kuuba ku jiro dhaawac kale ma qabaan barnaadi ilaah ilaah difaacayn anaga waa xeranaynaay anaga meesha waa joognaa hadda konton dabyo aa ku shaareeday wallaahi walaalkay maanta annaga waa nagula soo duulay ciidan fara badanaa nala adeegsaday ki dawladda in lagu caawiyo loogu talagalay ayaa nala isticmaalay laba qofoodaa naga daawacantay oo dhaawac culus ah dadka baaligiisna hobabkay ku maqan yihiin nolol iyo geer midna kuma hayn ayaga daba dawmiinshaarada dawladayna noo isticmaalayeen dabanayna noo isticmaaleen dadka ilaa hadda beerihii waa laga tacballaayahay aniga waxaan jeclaan lahay maamulka gobolka inuu yimaado xaqiiqa raadin uu soo diro kuwaasi waxa codadkaas aada maqasheen waxa ay kala ahaayeen gudoomiyaha eh, bacaadley iyo sidoo kale eh, abuukar maxamed qalimow oo isagana ka mid ah dadka waxgaradka ah ee kusugan deegaanka qalimow oo labadaba ka waramayay eh, dagaalka udhexeeya labada maleeshi beeleed ee halkaasi ka dhacay dhanka wararka dunida haddii aan ku laabanana gaar ahaan magaalada khaza haddii aan ku noqonana wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayaan in dad kale oo shacaba oo hor leh lagu dilay magaalada khaza tobanaan qof ayay gaarayeen dadka maanta oo qura ku dhintay duqeymaha ay diyaaradaha israael ee halkaasi ay ka geysanayaan ugu yaraantii afartan iyo shan qof ayaa lasoo warinayaa in lagu dilay bartamaha magaalada khaza sida ay b b c da ay uu sheegay afhayeenka isbitaalka al aqsal ee la yiraahdo dayr balah waxaana arintan ay timid kadib markii ay soo baxeen war sheegaya in israa-el ay si gaara u duqeyn doonto magaaladaasi ama bartamaha magaalada khaza tani waa macluumaadka kaliya ee aan ilaa haatan la helayo ay ku aadan in dad gaaraya afartan iyo shan ruux ay ku dhinteen duqeyntan ugu dambeysay ee ka dhacday bartamaha magaalada khaza gaar ahaana isbitaalka magaaladaasi waxaana jira warar kale oo iyagana sheegaya in duqeymo xoogani waqti xadarkan ay ka soconayaan qeybo badan oo magaalada khaza ka mid ah arintaasina ay keeni karto in ay sii kordhiso tirada dadka shacabka ah ee ku dhimanaya duqeymaha ay ciidamada yuhuuddu ay weli ay ka geysanayaan qeybo badan oo ka mid ah magaalada khaza iyadoona isra-el dhankeeda la sheegayo in ay sii xoojinayso duqeymahaasi marba marka ka dambeysa dhanka kalena faransiiska ayaa waxa uu ku dhawaaqay in uu xayiray hantida hogaamiyaha xamaas yaxya sinwar taas oo qeyb ka ah cunaqabateynta cusub sida laga soo xigtay wareegtada lagu daabacay joornaalka rasmiga ah lacagaha sinwaar iyo ilaha dhaqaalaha waxaa la xayiri doonaa lix bilood laga bilaabo shanta bisha disembar macadda inta ay la eg tahay hantida sinwaar ee francisco haatan uu sheegayo inuu xayiray bishii lasoo dhaafay xogayaha arrimaha dibadda ee u k lord cameron Eh, ayaa waxa uu cunaqabateyntan kusoo rogay hogaamiyaasha sare ee kooxda falastiiniyiinta iyo sidoo kale maalgeliyaasha xamaas taas oo ka turjumaysa tillaabooyin dhowr ah oo la mid ah uu qaaday mareykanka wadamada faransiiska mareykanka iyo u k ayaa u aqoonsan eh, kooxda xamaas in ay tahay koox argagixiso waxaana israael ay ka taageeraan dagaalka ay kula jiraan kooxda xamaas ee iska caabinta ah iyadoona eh, waddamadani ay sidoo kale israa ay sheegaan in markasta ay iyagu ay garab taagan yihiin inkastoo faransiiska madaxweynahooda emmanuel macron uu toddobaadyadii iyo maalmihii ugu dambeeyay u oleynayay in xabajoojin looga dhawaaqo magaalada khaza xabajoojintaas oo ah mid rasmi ah balse arintaas ayaa waxa ay dad badan oo siyaasada arimaha dibadda gaar ahaana eh, gobolka bariga dhexe aada u falanqeeya ay sheegayaan in ay tahay mid uun iska siyaasadeed aysan dhabka ahayn in faransiiska ay arintaasi ay ka go-an tahay israel inay ku cadaadin karaan in xabajoojintaasi lagu dhawaaqo waxaana haatan wararka ugu dambeeya ay sheegayaanba in israel aanu qabteen ay kusoo rogtay mid ka kamida ah madax eh, hogaamiyaasha ugu sareeya kooxda xamaas gaar ahaana yaxya sinwaar saacaddu markan kooiy tobankii barqanimo ayay qarka u saaran tahay bal eegno qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira

xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa lagu wadaa in goordhow magaalada tan muqdisho gaar ahaana xarunta villa hargeysa ay ku yeeshaan mid ka mid ah kulamadooda ugu muhiimsan kalfadhigan afraad kulankan wadajirka ah ayaa waxaa u baaqtay sibdiga inuu ka soo gudubnay kadib markii buuq iyo gacanka hadal ay sameeyeen qaar ka tirsan xildhibaanada balse fariin loo diray xildhibaanada labada gole ayaa lagu wargeliyey in kulankaasi uu maanta qabsoomayo iyadoon ajendayaasha looga hadlayo ay qayb ay ka yihiin akhrinta koowaad warbixinta iyo xisaab xirka sanad maaliyaedkii ku dhammaaday kow iyo soddonkii desembar iyo sidoo kale in akhrinta koowaad lagu sameeyo xeerka qoondada miisaaniyadda laba kun labaatan iyo afar wararka ka imaanaya gobolka jubbada dhexe waxay sheegayaan in saraakiil ajaanib ah oo ka barbardagaalameeyey al-shabaab eh, lagu duqeeyey deegaana hoostaga gobolkaasi gaar ahaana magaalooyinka saako iyo sidoo kale bu'aale ilawareedyo ay soo xigatay kenyan oo magacooda qariyay ayaa waxa ay sheegayaan in duqeymaha si gaara loola barnaamijsaday saraakiil ajaanib ah oo al-shabaab ka barbara dagaalamaysay sidoo kalena xarumo waaweyn oo al-shabaab ay leeyihiin ay sheegeen in la duqeeyey balse si rasmi ah looma ogo xarumahaasi la duqeeyey maadaamaay adag tahay in warar rasmi ah laga helo goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab amaba ay ku xoogan yihiin dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeladin waxaa la sheegayaa in uu ka qarxay deegaano hoostaga gobolka shabeellada dhexe si gaara ah, ee dagaalkan labada maleeshiya beelad u dhexeeyo ayaa waxa uu dhex maray maleeshiyaad kasoo kala jeeda deegaanada bacaadle iyo sidoo kale qalimow oo ka tirsan gobolkaasi shabeellada dhexe waxaana jirta in gobolka uu yahay mid inta badan ay ku soo lalaabtaan dagaalada u dhexeeya maleeshiya beeladyada ra hore ee u k boris johnson ayaa waxaa la filayaa in uu qirto dembiyi horey lagu soo oogay ra boris johnson ayaa inta uu xilka hayay waxaa lagu soo oogay dembiyo ay ka mid yihiin in uu jabiyey awaamirtii ama xeerarkii u k ay u dejisay ilaalinta iyo ka hortagga xanuunka covid waxaana jirtaa in sidoo kale la sheegay boris johnson intuu xilka hayay sidoo kalena ay jireen xiiraadihii xanuunka covid uu ka qayb galay xaflad taasina ay tahay mid uu ku jebinayo eh, awaamirtii ay dawladdu ay soo saartay waxaana taasi markii dambe ay keentay cadaadiskii ka dhashay inuu xilkiisa uu ku waayo balse haatan isagoon xil haynin ayaa la sheegayaa in weli baaritaanada ay soconayaan sidoo kalena ay dhici karto in uu qirto raaligelinna uu ka bixiyo qaladkaasi uu sameeyey magaalada khaza duqaymihii ugu dambeeyey ee ka dhacay waxaa la sheegayaa in tobannaan ruux oo shacab ay ku geeriyoodeen duqaymaha ayaa si gaara ah waxay uga dhaceen bartamaha magaalada khaza iyo sidoo kale koonfurta magaaladaasi gaar ahaanna magaalada khan yuunis la yidhaahdo tobannaan ruux oo shacab falastiiniyiina ayaana la sheegay in ay ku geeriyoodeen duqaymahaasi iyadoo taasi ay ka dhigan tahay in israa'iil weli ay sii xoojinayso duqaymaha iyo beegsiga dadka shacabka ah waxaa jirta in sidoo kale dadka shacabka ee ku nool koonfurta magaalada khaza lagu amrayo in halkaasi ay ka barakacaan inkastoo aysan aqoonin meel ay aadaan ra-isul hore ee israa'iilna waxa uu sheegay waraysi uu bixiyey in aysan bartilmaameedkoodu ahayn dadka shacabka ah oo haddii ay doonayaan in shacabka ay duqeeyaan ama ay bartilmaynsadaanba dagaalku uu ku soo gebgaboobi lahaa hal maalin oo qura faransiiskana waxa uu xayiraad uu ku soo rogay ama uu ku dhawaaqay in uu xayray hantida hoggaamiyaha kooxda xamaas yaxyan sinwaar taasoo qaybka ah cunaqabateynta cusub waxaa sida laga soo xiganayo waragtada lagu daabacay joornaalka rasmiga ah lacagaha simwaar e, iyo sidoo kale ilaha dhaqaalaha waa la xayiri ayaa lagu yidhi muddo lix bilood ah laga bilaabo bisha disembar mana inta ay leeg tahay hantida simwaar ee faransiisku uu sheegayo inuu ka xayray horeyna xayiraad noocan oo kale ah u k ayaa u soo rogtay qodobadaas waa kuwa ugu waaweyn ee ugaal ku jira barqanimadan cabdibari ogaalo idaacadda kulmihe magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dhegaysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhowaataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane u duceeyey allay leedahayaryadhaha kale maanay eh. waa la soo socdaa kowdhe eh. wax laaso sidaa lamadhe eh. samir yeeldha weligii soomaalaay ha fuduudaan abdulow mu'aahon shamuuriyan badanta lahwadeleta waar sanadka cusub inuu soo socdo waanu ognaho maalmo kooban baa ka hadhay mar hadii naloo sheegay in wax la soo sido ma iska sugaynaa ma meesha ku kala tagno war meel kale la aadeena waxaa la yidhi ma soconnaa ah, ah. war madaxweynuhu marnuu sheego wuxuu yidhi maalmihii waxnaa way soo socdaa warwar ma haysaane macawiisleydi lalahaa waayahan waa soo socdaan waxaa lagu soo bandhigay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan xali jaytoo macawiisleydaa la hadlayna wuxuu yidhi hadday hawlikow tahay nimay ku hartay howlu haysaa maqli jire hoolelkiin huraan horan iskuhaanadiye waleeri warshaabkii ku haray aagga jicibow iyo aboorrey wadna ay farta ku hayaan waana qulquleena la yidhi sababtoo ah waxaa gaaray aaggaasi ciidamada gorgor oo ay la socdaan qaybta toddobiilabaatanaad ee xoogga dalka iyo askar badan macawiisley ah waxaana la yidhi jiinka webiga gobol gobolka hiiraan shabaab maalmaha waa laga sifaynayaa waar shabaabkiibkama waxay ka maraysaa fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha fartiyo wadnaha isku qabo <laughs> inuu era doonantaa wiyaay wadnahay dhagle bug warkalamaane waxaa la yidhi eh. shabaabkii iswaalwaali jiray waabiyaa helaye cali eh. jeyte goortuu wajahay waayaraha go'aye eh. wacdaraha ku dhacay bay hadeer weyda la hayaane shacabkoo caraysani warmaha jeerku wada boobiye ciidamada wanaagsani hadday guula ka wataane meedkooda waatii la waray jiinka webigiiye wadnaha dhagle baa la yidhi oo wallaahiyaaryaanaha ah. samigay cabdulana wuxuu yidhi shabaabow howgeed fuushayaaya godgaasha walaagunaan adaa gaartaan geedfuushaayaaya godgaasha walaagunaan adaa gaartaan war wali kaaleeray gafuur hume inteed galaysi waa gudkaad gashi warkalamaanay war mahaysiine baarlamaanada soomaaliya ayaa go'aan soo saaray war labadii gole baarlamaanka miyaa kulmay war dalku waa hal baarlamaan waana laba gole buda warya kii koonfur galbeed inta khilmaanti oo oh, dowladda buntland baarlamaankeeda cid qarinka dhaa ma jidho waar walla weynay baarlamaan meedin guur inba u baarlamaanka hirshabelle ma guuriguuro war doorashada baarlamaanka galmudug sooma dhowa hadda waa sanadka dambe agah war hadda go'ooyin baarlamaanka jubbaland xaggee uga tagteen waryaae wax markii la yidhaahba waisla waalan jirteene magaalada muqdisho waxaa ku shiray guddoonka baarlamaanada maamul goboleedyada mid kastaa calankiisa muu sitay waa ruuxu maqaarad baa anugu yaabaya war horta meeqa calan meeqa caasimad meeqa madax meeqa xil iyo meeqa dowladood baanna war aaneel horta calanka geeda macruufu agaar iyo gaduud iyo hindagali ka tatafajiiwu halkaasa ictiraaf laga rabaa warba waxaa madax iyo calan la tiriyey hadda hal shacab bay xukumaanin war dalku waa federaale baarlamaanada maamul goboleedyadu waxay ka shireen arrintan dhammaystirka dastuurka waxayna dhaheen wax talaa iyo wax gudiyaahoo nalaga siiyey ma leh ilaa haddana qayb kama ihin waana diilnay shirka baarlamaanka federaalku ay naga waceen mas-uuliyiintu warkalamaana waxaan idiin weydiiyey sawtiila lahaa talada dowladnimada iyo kala dambayntu waa jaranjaro iyo kala heer waxaan sulax qasan waa maxay aryaadhaha mahaasoo kale mugay marayso waxaa la yidhi dadyaadal waa la diidaayo dangaaraha la doonayaa dadyaadal waa la diidaayo dangaaraha la doonayaa warkalamaana war mahaysaana nin caaqilaha waxaa la su'aalay xaaladda soomaaliya meesha ay ka toosi la'dahay iyo dhibaatada ugu weyna haysata wuxuu yidhi wax walba waxaa ka daran dadka soomaaliyeed siyaasigooda iyo shacabkooda waxay ka siman yihiin shaki iyo walaac ay la nool yihiin is-aaminaaduna waa ka maqan tahay hadda siyaasaduna waa ugu daran tahay oo wuxuu yidhi siyaasigu markii uu arko hawl socota intaan la soo gaarin meeshii isagu uu ku lahaa ayuu inta shakiyow carrada dhan ku firinbiqleeyow dagaal iyo colaad abuuraya war lanfaylisuufar ebaa walili weyddiiyey kheerka hadaa'imaha degdegaa arantun may ka eri korta markaasa may eray adii aano oo manyafuulkaha maraayaan ambuulishamuure oo madaskiin badbadaaso kurong waar walla weynay anigu yaabaya miyaa khakhaayirteen warba buufiskiinu saddexi jir maray hayo miyaanad ogayn war kalmaane waxaa la yidhi kala shakiga soomaali waa dabeicaddeeda waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee laga sheegayna waxaa kamid mid ah waxaa layidhi qofka soomaaligaa marka taleefonka uu ka soo waco saaxiibkiisa isan maalmahan is arkin intuusan qaban ka hor ayuu shakinayaa kadib wuxuu leeyahay tolow hebel maanta muxuu ii soo wacay muxuu ii sheegi rabaa muxuu damacsan yahay waa maxay ujeeddadu muxuu i weydiin rabaa waxaa ka daran ardayda waxaa layidhi marka arday uu arday kale u yimaado ee uu qalanka wax kula qoranayo wuu ka shakinaya wuxuu leeyahay wuxuu qoranayo maqish intixaabkiiu helaybaa siyaasiyiinta haba sheegin taas waxaa ka daran shaqaalaha dowladda iyo kuwa hay-adaha gaarkaa haddii mushaarka wakhti hore loo soo diro way shakinayaan waxay leeyihiin mushaarka bishaan waa la soo hormariye la damacsan yahay bishi dambe mayaa la goy rabaa shaqo cusub maa soo korortay hawl mayaa naloo diri rabaa maxaa laga wadaa shukaansigii ka dhexeeyey isguursan rabtana waxaa la yidhi midkood markuu sheekada guurka soo hadal qaado kan kale wuu shakinayaa maxaa soo kordhay maxaa la boobsiinayaa yaa la gaadi rabaa hoos buu difaac ka gelayaha la marka gaariga bielka la saaran yahayna qofka markuu kan kala salaamo salaanta wuxuu ka qaadayaha la isagoo shakisan oo isdhahaya salaanta kadib qofkan muxuu soo wadaa muxuuse ku weydii doonaa bahashuna meel kasta ay gashaye ugu dambayn haddaan wadaadada eegno waxaa layidhi maanta sheikh masaajid khadiib ka ah hadduu arko nin shakli culimo leh oo masaajidka soo galay wuu shakinayaa ma masjidka alala wareegi rabaa maxaa soo kordhay shiikhan xagguu ka yimid muxuu sidaa yaase soo dirsaday uu qalbiga iska leeyaha layidhi qalbiga waradaan fahmin waxaa hore loo yidhi caanagadooy isma jecla war hadda adigana way kaa maqantee waxaa la yidhi martida hore martida dambe ka naxdaa war maahmaadan inkudheelana wangadawehelkama masjeela leeri war kala shakiga soomaalida idinkaga dhegan tahay dad baa hortiin fahmay oo ka ganacsada waxayna dhaheen waxaan dawaynaa shakiga walaaca hurdala'aanta istarayska isla hadalka iyo waswaaska war waxaa layidhi dadaaba waxay mushaar ku qaataan waa feecan tahay wax walbana waa samayn kartaa inay dadku yidhahdaan subax kasta warba hadee soomaalida kuwaasoo kale faan bay u taqaanaa shilin kuma bixiso warkalamaanaya waxaa la yidhi soomaalida maanta waxay u baahan yihiin qofka tala bixiya oo uga sheekeeya kana dhaadhiciya qof kastoo soomaali ah waxa uu isagu yahay ahw e walaa hore loo yidhi ama tala ama tala war siyaasi ilinjamongala dhihi jiro kenyaataaya hadda ka u qaabilsanaa dowladda kenya shirkii soomaalida embagati wuxuu yidhi soomaalidu waa inay muraayad hor tagtay isdaawataa sababtoo ah qabka ma muujisa iyo damacee salaxday muujisaa iyo qofku suu eegyahay war waxaa kaloo la yidhi iska dhigidda waxaaad u dhalan dhibi waa hawle mar un baad dhabtii noqonaysaa ruuxa dhaladkaaga waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la mida ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo sixjiijiidkiiga libaax karani dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad daargoorkiya cawska da waliba gashiyaan ka baadi dhaxugunyada sideed gasinka caliina aad daargoorkiya cawska da waliba gashiyaan ka baadi warkan goonyahaa jamiico adoon gaarabkayga joogo gubtaanyu maxay ii saqdimarkan goonyahaa jamiico adoon gaarabkayga joogo gubtaanyu maxay ii saqdi ileen samirkama gabuudid haddaanadka geeriyooni ileen samirkama gabuudid haddaan geeriyoonin gugeennu kaasamaadii aroosleynu gandhaamigugeennu kaasamaadii gaxdii nafsiyeynu malmi maxaangoni joog ahaaday gamaasara u baashay gargar weydiista eebe casagay ogolyaya maxaangoni joog ahaaday gandoti maxaan ku ooyay ilmadii aan gabax ka siiyey inaadu tilmaantay waye dhibtiisoo gabagabowda gadaadu tilmaantay waye dhibtiisoo gabagabowda gugeenni wakaa samaade ee aroos laynoo gangaamay nafsi aynu maaley jecay anoo guuriya habaynimu kantaalulay cabbaystii dhaxaalku gooba jeexay anoo guuriya habaynimu kantaalulay cabbaystii dhaxan gorigii hosiga iyo galowgiyo ciyuun dhammaan gebigooduu gaargaarku laacawii gorigiiyoti iyo galowgiyo ciyow mangabigooduugaan sangaarkuulaa cawi gartaydaan aanu sheegan xanuun gaardarraysanaad miga maxaa godobliya xambaarshiin gartaydaan sheegan xanuun gaardarray sanadiya maxaa gudubliiya xambaarsiiileen samirkama gabowdid haddaanad ka geeriyoonid ileen samirkama gabowdid haddaanad ka geeriyoonid gugeenniwa kaasamaadii aroos laynoo gangaamiye kasamaadiye gaxdi nafsihaynu maalmihi maxaad luroo habeenko galin dambena adayga gaabsanaya go aan intaan haddana geesaad joogta waayey hawaawi maxaan ku boobay maanta waye dhibtiisoo gabagabowda gadaadu tilmaantay waye dhibtiisoo gabagabowda kugeeniwa kaa samaade ee aroos laynoo gangaamay aynu maalay